bismi اllaah in shaa allahu dersigu wuxuu ku saabsanyaysaa walaalku sheegay islaaxu daat اlbeyn ama hagaajin la hagaajiyo daat اlbeyn kelimatu daat oo saaxib albeynna waxay idhaahdaan fi luga alcarabiya waa min almutadaadaat waa kelimaadka macnaha iska soo horjeeda leh alfurqatu walwaslu labadaba way idhaahdaan calaa kulli xaal waa in la hagaajiyo dadka muslimiinta ah waxa u dhexeeya dhexdooda dhib taalla asalku waa dadka muslimiinta inay ku wada noolaadaan alquwa walaalnimo bale bini aadamka o dhan bay asal u tahy atacaayush اsilmi inuu insaanku nabad ku wada noolaado laakiin laba cilaba waa jirtaa mid ninkii laynagu itixaamay ee ibliis ahaa oo shiqaaqa iyo khilaafku uu yahay akhطaru اlaslixa hubka ugu weyne uu haysto walidalik buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay inuu ka quustay in jaziira alcarabiya ama dhulkan muslimiintu degaan in lagu caabudo ilaahay kayrkii laakiin ataxarushu baynakum inuu weli shaqadiisa tay ama axaadiista qaarkood uu tilmaamayay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu ibliiska ugu weyni badda kursi dhigto oo ciidamo uu soo daayo oo ciidamadaasi dadka muslimiinta ay dhex galaan iyo ba-aadamahaba lumiyaan dabeetana kuwuu ugu soo dhoweyn badan yahay inay ka mid tahay ka reeraha isku dira guryaha iyo xaafadda ka isku dira inuu ka mid yahay kuwa abaalmarka ugu weyn la siiyo uu soo dhoweeyo kaasi dhan buu jooga dhan labaadna bini aadamku malaa'ig ma aha muslimiintuna waa bashar يخطئuun ويuصiibuun ويعصر أn تتفق آراءهم waxna waa isku waafaqaan waxna waa isku khilaafayaan wax waa khaطأ uga dhacaya wax waa asiibaya waa بني aadam taasi waxay keensanaysaa in ra'yigeenu kala nooع noqdo waxay yidhaahdaan sida بني aadamka wejiyadiisi u kala nooع yihin baa aaraadiisuna u kala gedisantay sidaa qof waliba caalam gaara uu yahay marka wejigiisa la eego ayaa maskaxda ka dambaysana ee caalam gaara u tahay haddana sidaa aynu bini aadamka una isku wejiga u wada nahay ayaa waxaynu wada wanaagno aaraa'ina jiraya bini aadam baynu wejiga ka wadanno nin walba laba indhood iyo san iyo af iyo laba sunniyood iyo intaasuu leeyahy xaggana waa isaga wada egnay idan waana isu egnay waana kala gedisannay caqliga bini aadamka iyo aaraadiisiyo si uu fakerayaana waa sidaa waana isu eg yahay waana kala gedisan yahay wuxuu ku kala gedisan yahayna waa jiraan waxaa kaloo intaa dheer masaalixda bini aadamka waa kala masaalix waxaasoo dhami waxay keensanayaan iyaguna in dadku khilaafaadku ay jiri karaan haddaba khilaaf kastoo jira shareecada islaamigii marnaba ma bannaynin taqaatuca in la isgooyo waxaa kuugu filan inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim warinayo albaabada jannada ayaa la furaa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista dabeetana ilaahay waa u dembi dhaafaa qof kasta oo addoomihiisa ka mid aan cidna ugu shariig yeelaynin laba nin mooyaane buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam laba iyagu maalintaa isniinta iyo khamiista arrinkoodu dib loo dhigaa labadani maxay sameeyeen waxaa la yidhi waa ilaa rajula kanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa qof isagiiyo walaalkii colaad iyo dhib iyo muran uu dhex yaalay qoladaa waxaa ilaahay yidhaahdaa andiruu haadayni xataa yasطalixa andiruu haadayni xataa yasطalixa andiruu haadayni xataa yasطalixa labadan arrinkooda dib ha loo dhigo intay ka heshiinayaan baa la yidhaaha labadan arrinkooda dib ha loo dhigo idan weynideeda waxaad ka garanaysaa dadku inuu isqabto oo kala go-o oo murmo xumaanta ay leedahay waxay keensanaysaa acmaashaadii khayrka ahayd in la aqbali waayo inaad noqoto kuwa alla u dembi dhaafaya in lagaa reebo ilaa iyo ninkan heshiisaan waxaana macruufa ah xadiidkii ku yaalay sunan abu daawuud iyo ibnu maajan rajaynaya kayrkoodba sheekh alalbaani saxiixa ku tilmaamay wuxuu nebigu leeyay man hajara akhaahu sanatan man hajara akhaahu sanatan fahuwa ka safki dami ama hajru lmuslimi ka safki dami rawaayadda kalena waa soo aroortay adab اlmufrad lilimaam اlbukhaariy calaa kullin xadiidku waxa uu tilmaamayaa inaad walaalkaa goyso shaxnaa tii hore ahayd colaad iyo inay dhex taallo inaad goyso muqaaaca ku samaysaana oo aad ka hijrootaana sanad inaad hijro iyo cadho iyo dudmo ku maqan tahayna inaad dhiiggiisa quftay la mid tahay buu nebigu leeyay alayh isalaatu wasalaam dhiig qof muslimoo la daadiyaana waxaynu garanaynaa sida uu weeyey haddaba bini aadamku kala tagga kuma habboona qofka muslimkaana aakhiradiisa iyo adduunkiisa midnaba faa'iida uguma jirto colaaddu idan waxaa loo baahanya in colaadda laga tallaabsado bini aadamka isqabadkiisu maraaxisha uu maroo dhan islaamku markaa qaab loo farsameeyo oo colaadaa iyo dhibtaa iyo cadhada iyo ishayntaa loo saaro ha ah, ahaato maraaxisha hore hadday marayse ah xoogaaga muranka iyo calolxumada ama maraaxisha ku xigta hadday gaadhee ah alhajr watabaacud in la kala guuro ama laysgooyo ama maraaxisha ugu dambaysa hadday gaadhoo ah in laysdilo oo laysku xadgudbo intaba islaamku xal buu u sameeyey idan mawduuca in dadka la heshiisiiyo oo la walaaleeyo waa mawduuc islaamka aada ugu weyn walaalayntaasina raadna waa ku leedahay nolosha qofka muslimka ah ka fardi ahaan qofo ahaan iyo bulsho ahaan qabiilo ahaan shirkado ahaan dowlado ahaan umam iyo shucuub ahaan mid kastaba raad bay ku leedahay ishaynta iyo muranku sidaa ogeed baa shicaar qur-aanku wuxuu ka dhigay والsulxu khayr baa ilaahay yidhi والsulxu khayr sulxi dhammaantii sulxi sharciga waafaqsane waa khayr baa ilaahay leeyay subxaanaه wa tacaala heshiisku in la heshiiyo oo dadku iscalool xaadho oo issuur maydho oo walaaloobo oo la heshiiyaa waa khayr buu nebi ayuu qur-aanku tilmaamaya rabbi subxaanaه wa tacaala aadanaha maanta noolla tajaaribta nololeed waxay bartay fikirka qaanuuniga ee caalamiga ee maantu inuu u janjeedho naxwa asulxi waalmufaawadaat inuu bini aadamku heshiiyo oo gorgortamo oo aanu colaad iyo xoog-xoog iyo ismuquunin ku ku xallilin dhibaatooyinka dhexdiisa dhacda walidaalika ma maanta duwalka dunida jira waxay leeyihiin xafiisyo u furan inay ummadda heshiisiiyaan reeraha isqabtaa cidda murantaa cidda waa consulting waa dad loogu talagalay inay dadkaa heshiisiiyaan ciddaysa xafiis bay tegaysaa waxaanay u tegaysaa xafiiskani mediation ku yaqaanaa sida dadka loo dhex galo farsamadaa dad yaqaano weeyaan marka wuxuu isku kiindayayaa inuu isu keen keeno xataa marka xaakimta waaweynee dunidu waxay isku daydaa qofka intaan xukumka la ridin oo aan garnaq iyo xukum la gaadhin in dadka musaalaxa laga raadiyo oo looyaradooda laysu diro o la yidhaahdo bal inaad musaalaxo samayn kartaan dib u noqda waana masaladii cumar bn اlkhaaab uu lahaa radia allahu canhu wa ardaa ahar baa laga sheegaa uu leeyay raddu اlkhusuuma xataa yasطalixuu faina faslu اlqadaءi yuuriثu baynahum اdaqaa'in cumar bn اlkhaaab waxaa laga sheegay inuu yidhi qudaaddu wuxuu leeyahay dadka ishaya bal dib u celiya intay ka heshiinayaan waayo waxaaba laga yaabaa xukumka qaadiga iyo maxkamaddu inaanu dadka laabtooda maydhin walow xuquuqda uu rido yani waxay yidhahdaan culammadu alqadaa'u radd اlxuquuq buu sameeyaa sulxiguna waxay yidhaahdaan radd اlquluub buu sameeyaa qadaagu xuquuqdunbuu kala gooyaa laakiin waxay leeyihin heshiisiinta iyo sulxiga iyo dhexdhexaadintu quluubta dadkay dib u walaalaysaa idan ayuha alaxiba khilaafku iyo muranku waa xanuun waxa laga dhaxlana uu yahay dacfi iyo liidasho iyo tamar sulxiguna waa dawo waxa laga dhaxlaana uu yahay naxariis iyo quwo heshiisiintu markaa in dadka la heshiisiiyaa umamka dhaqan ahaan iyo taqaalid ahaan dad baa u quma dad baa u kaca dadkooda ahlu caqligaa dadkooda cuqaashaa dadkooda salaadiintaa dadkooda waaya araggaa waxay ka dhigan yihiin dadkaasi bulshada dhaqankeeda marka loo eego waxay uga dhigan yihiin addifaac ilmadani qoladan maxaa la yidhaha debdemiska marka meel dab ka dhacba niman baa loo yeedhaa debdemis la yidhahdo markiiba demiya dadkan waayeelka ahi ummadda waxay u yihiin waa debdemis khilaafaadka iyo muranka iyo isqabsiga iyo isdilka iyo reeraa kala furmaya iyo waxaas oo dhamme wax xaraa'iq bulshada ku huraya hadday bataana bulshadaasi way gubanaysaa bulshada way gubanaysaa ugu dambayn debdemis cidda ka ahi waa waayeelka waa cuqaasha waa salaadiinta waa culammada waa waxgaradka waa dadka heeganka u ah inaanay ummaddu gubannin inaan ummadda dabku wada qabsanin ayuha alaxiba bini aadamku hadduu isqabto siyaabo badan buu isku dayaa inuu xalka u gaadho bini aadamka badh wuxuu isticmaalaa win win situation waxay yidhaahdaan meel dhexeyn la ysugu yimaado adna aada guulaysato adna guulaysto nin la jebiye iyo nin jabaytoonaya inaanu jirine la heshiiyo ma ilwajhiga in dadkao dhan loo ilaaliyo waa sulxigaa keena bini aadamka badhna zero zemgame buu isticmaalaa wuxuu isku dayaa inuu awoodda wax ku muquuniyo waxay gaaladu yidhaahdaan qiso kutubtooda hore iyo waxooda ku qoranoo shamshum theory ay yidhaahdaan bay soo sheegaan shamshum theorygu waa qiso khilaafaadkii ahlu kitaabku yahuudiya waxaas ay rumaysnaayeen ka mid oo waxay yidhaahdaan nin baa jiray xoog weynaa oo dadkan lagu jira ah marka wax kasta wuu dili jiray waxaa la yidhi war ninkan saynu isaga qabanaa waxaa la yidhi ninka kan xooggiisu timuhuu kaga jira ee mar uun timaha laga xiidho aduu gabadh iyo waxbaa loo diray farsamo aakhirkii waxa lagu guulaystay bay idhahdeen in madaxa loo xiidho markaa ninkii wuu tamar beelay waxay dhahdeen adaba yuu inagu soo kicine indhaha laga rido kiniisadda ha lagu xidho intay labada indhood ka tuureen bay kiniisadda ku dhex xidheen isbuuc walbana marbaa timaha laga xiidhaa maalinunbaa markii dambe muddo la joogay la ilaabay bay yidhaahdeenoo timihii baa u baxay dabeetana xooggii buu gartay inuu soo helay maalin axadoo dee la ysugu yimi meesha ayuu tiirarkii kiniisadda isku qabtay bay yidhahdeeno wixiiba wuu ku dumiyey laakiin hadda isna waa ku dhintay waxba ma faa'ideen waxay yidhaahdaan calaya wa calayk aniga iyo adigaba waa ha la ysla dhinto dadka badh baa in la ysku madho xalmooda in laysku madho oo haddan dhimo anna aan dhinto khalaas reeruu ha madhaan dowladu ha madhaan cid waliba ha madhato waa caqliga ugu liita kaasina waa caqliga ugu hooseeya ee bini aadamku wax halka u raaco dadku markay isqabtaan saddex heer midun maraan in cidi xuquuqdeeda ka tanaasusho atanaazul can اlxuquuq oo waa maxay waa waxaa la yidhahda cafwiga inay cidi qaadato wixiisi inuu cafiyo inuu ka tanaasulo ma ahee in cid waliba xaqeedoo dhammaystiran doonto oo kaasina wuxuunbuu ku suurtogelayaa qadaaga in la tago in ilaahay kitaabkiisa loogu gar oo ciddii gar le garta la siiya cidda kalena la ydhaha halkaa ka bax labadaa mid u dhexeeyaa jira markaa xaqoo kaamila inaad hesho iyo xaq oo dhan inaad ka wada daadegto meel u dhaxaysaa jirta waa meesha la yidhahda islaaxu daat اlbayn aw الsulx waa compromise waa adna wax ka taganaan wax ka tago labadeennuba aan guulaysanno meel dhexaan isugu nimaadno kii cafwiga taamka ana ma aha wax ka midaad cafwiday laakiin xuquuqdii o dhan kamaad wada tegin kii qadaaga ee lahaa cid walba xaqeedoo kaamil ha heshana ma aha waana inta badan bini aadamka ka ugu quruxda badan le isku hayo waayo cafwiga dadka sare unbaa gaadha dad manaasishu taqwa dadka gaadhay ayuunbaa martabadaa inta badan gaadha haddaba sulxigu fi shariica waa wax kasta oo dadkii ishayey murankooda lagu kor yeelo dadkii dagaalansanaa dagaalkooda lagu joojiyo ciddii xoolo ama dhiig ama wax kastaba ha isku hayaan ama diin waxay doonaan ba isku hayaane in islaax iyo wanaag laga dhex sulxiga alimaam ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahy sulxigu aqsaam buu u qaybsamaa waa sulxu lmuslimi maca alkaafir buu leeyahy gaal iyo muslim in la heshiisiinayo ama guri in la heshiisiinayo islaan iyo odaygeedii in la heshiisiinayo sulxu bayna zawjayn ama imaamka muslimka ah iyo fiqo baadiyo ku baxday in la heshiisiinayo dowlad iyo jabhad dowladdii sharciga ahayd shareecadu ogolayd iyo dad baxay oo ama qabiila ama jabhada ama waxay doonaanah in la heshiisiinaya bay leeyihiin sulxigu wuxuu kaloo dhici karaa fi ljaraaxaat in qisaasta lagaa cafiyo oo maal lagu bedelo dilkii lagaa daayo maga lagaa qaato waa nooc min sulxiga ka mid a gacantii lagu goyn lahaa ama ishii lagaa ridi lahaa qofkaad ka riday uu ka tanaasulo oo maal uu ku beddesho waxaa kaloo sulxiga la yidhaahdaa khusuumaadka dadku isku hayaane kale ee xoolo leh ee waddooyin leh ee baabkaa leh nisaaca in la dhammeeyo haddaba fuqahada kutubtooda intaad aragto baabu sulxiga waa mucaamalaadka u dambeeya ama sulxiga muslimiinta iyo kufaarka udhexeeya baabulhudna bay kaga hadlaan sulxiga imaamka iyo buqaadda udhexeeya kitaabulbuqaat bay kaga hadlaan sulxiga zawjeynka udhexeeya kitaabulqasmi wanushuus bay kaga hadlaan idan kutubulfiqi markaad aragto baabu sulxigu abwaab iyo kutub tiro badan oo kale nooca ayuu ku jira laakiin innagu waxaynu ka warramaynaa isagoo isku duuduuban isagoo dhammaantiiya in dadka la heshiisiiyo ama gaaliya muslim ha noqoto ama dowladda iyo inta ka soo horjeedda ha noqoto ama oday iyo islaanta iyo ishaya ha noqdo ama qabaa'il isdile iyo jamaacaad iyo kooxo isdile ha noqoto dadka in heshiis laga dhex raadiya sulxigaas shareecadu wayna faraysaa majaalaadka iyo mayaadiintiisaasi waxaa ka mid a ah ka ilaahay qur-aanka ku leeyahay wain imra'atun khaafat min bacliha nushuuzan aw icraada waa kii guriga hadday haweenay ninkeeda inuu ka tago ama ka jeesto ama isla weyni ka dareento falaa junaaha calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa dhibi korkooda ma ahaan inay heshiiyaan baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala inay heshiiyaan oo isu tanaasulaan oo waxyaabihii laysku hayey wax ka mid ah laysaga tanaasulo waxa laysaga tanaasulayaa waa maxay waa bacdi alxuquuq waa xuquuqdii wax ka mida qofku inuu ka tanaasulo oo dabeetana meel dhexa la yimaado ilaahay markaasi wuxuu leeyay wasulxu khayr waar heshiiskaa khayrku ku jiraa baa ilaahay yidhi haddana ilaahay wuxuu sii daba dhigay waxdirat اlanfusu shux naftana bakhaylnimadaa lagu xaadiriyey baa ilaahay yidhi bini aadamku waa waxaygii xaqaygii buu taagan yahay laakiin waa manzilo loo baahanya inaad ka korto qofku markuu garaad iyo caqli yeesho ayuu waa waxayagii un haddaad taagnaato waa beertaydii waa dhulkaygii waa waddankaygi waa dowladnimada waa waxaygii un haddaad taagnaato way adag tahay inaad bini aadamku heshiisaan laakiin nooc min atanaasulaat bini aadamku inuu isu dhimriyo ilaahay wuxuu leeyahay nafta bini aadamkaa asalkeeda waxaa ah wa uxdirat اlanfusu shuxa bakhaylnimada iyo shaxiixnimada iyo waa waxaygiidu way ku xaadirsantay laakiin maxaa la yidhi wain tuxsinuu watattaquu fain allaha kana bima tacmaluuna khabiira haddaa ixsaan samaysaan ixsaanku waa atanaasul can bacdi اlxuquuq cadaaladuna waa inaad waxaa ka hesho haddaad ixsaan samaysaan oo alla ka cabsataan ilaahay waxaad samaynaysaan waa arkaya idan waxaa la leeyahay guryuhu qaanuun haddii la yidhaahda ha lagu dhiso keliya dhisbaba maayaan hadday islaantuna tidhahda waxaan xaq u leeya o dhan wayn halkaa la dhigaa odayguna yidhaahdo waxaan xuquuq leeyo o dhan weyn halkaa la dhigaa labadaasi wada noolaan maayaan gurigaasi wuu dumayaa gurigu muxuu ku dhusan yihi aلtanaasul odayguna waxyaabaha qaarkood inuu indhaa ka laabto faa'iidooyin badan oo kale ilan ku qabaaye islaamtuna waxyaabaha qaarkood inay indhaa ka laabato faa'iidooyin badan oo kale ayay ku qabtaaye laakiin hadduu qof waliba yidhahdo waxaygii waxaygii waxaygii soo taago waa adkaanaysaa idan sulxigu ilaahay wuxuu ina leeyahay war inaa islaax dhexdiinna raadisaan dhibi kuma jirta baa ilaahay leeyahy sulxigaana khayrku ku jiraa baa ilaahay leeyahy sulxiga ayaa khayrku ku jira falaa tamiiluu kula اlmayl fatadaruuha kalmucallaqa wain tuslixuu watattaquu faina allaha kaana gafuura raxiima nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam maalin buu soo dhaqaaqay dabeetana gurigii inantiisii u yimi faatima markaasuu cali ka waaye cali xagguu qabtay baa la yidhi ayna bnu camik waxay tidhi de waa isqabanayo intuu cadhooday buu dudo u iska tegey mid buu yidhi war bal cali ii raadi cali baa la soo raadiyo masaajidka isagoo iska hurdaa la helay qum ya abaturaab waa markuu naanaystaa nebigu u bixinayey abaturaabow meesha ka kaco waa dhex galay nebigu calayh الsalaatu wasalaam idan ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa afraadda iyo jamaacaadka iyo kooxaha iyo cid kastaba in la dhexdhexaadiyo bini aadamku isqabashadiisu wuxuu shalay ka tegey buu maanta dib u go'daayo isku qabtaa bal u fiirso saxaabadii nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam waa dadka dadkii u khayr badnaa ilaahay dartii bay dhulkoodii iyo xoolahoodii iyo waxoodiiba ugu hijroodeen socankaa maaha hijrada waxay u galeen oo madiine u qabteen oo xoolahoodii iyo waxoodiiba uga tegeen ilaahay dartii laakiin dagaalkii ugu horreeyey markay galeen waxoogaaga khaniimadee la helay muran baa ka dhacay de waa nimankii shalayto ilaahay dartii uga yimi waxay xoolo iyo haysteen oo dhan iyo dhulkoodiiba oo ilaahay dartii u hijrooday iyo diinkooda inay ilaashadaan ayaa dagaalkii beder markii la gale waxoogaa xoolaa lasoo helay ayuunbaaba qaybteedii muran ka dhacay dadkii saddex qaybood bay u qaybsameenoo markii gaalada la jabiyey qole nebigay ku hadho way ilaalisay calayhi salaatu wasalaam qolana gaaladii jabtay dabada kaga dhacda way sii eryatay qolana wixii gaaladu tuuraysay iyo xoolihii bay soo uruurisay dabeetana qolana waxay dhahdeen de annagaa intaan uruursanay oo qaadanay qolana waxay dhahdeen war maydaan uruursateene gaaladaanu naba ku daba jirnaye waa qaadan kari lahayn xoola uruursi haddaanu doonayno qaarna waxay dhaheen nebigaanu ilaalinaya calayhi isalaatu wasalaam murankaasaa yimi ilaahay murankaa yara bilaabmay buu qur'aanka soo dejiyey wixii ay acmaal wanaagsan sameeyeen oo dhan iyo raganimaday geysteen ila maalintaa waa nimankii ilaahay uu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam reer beder ilaahay baa taalacdo o yidhi ifcaluu maa shiئtum waxaad doontaan sameeya ilahay baa dembigiina dhaafaya yacni nimanka mansiladaa la gaadhsiiyey wixii ay wacdara dhigeen intaan rabbi ka warramin tan baa loogu horraysiiyey wax looga warramo fii suurati اlanfaal maxaa lagu bilaabay aayadda koob iyo afartanaad ayaa lagaga warramaya hanimada sida loo qaybsanayo waaclamuu annamaa hanimtum min shayin waa aayadda koob iyo afartanaad laakiin aayadda koowaad maxay leedahay yasaluunaka can اlanfaali qul ilanfaalu lilahi wاrasuul faاtaquu اllaha waaslixuu daata baynikum waaطiicuu اllaha warasuulahu in kuntum mu'miniin baa ilah yidhi war faاtaquu اllaha waaslixuu daata baynikum alla ka cabsada oo dhexdiinna waxa ah hagaajiya waaطiicu اllaha warasuulah alla iyo rasuulba aqbala haddaad tihiin kuwa mu'miniina baa la yidhi intaa yare muranee soo dhex gashay ayaa rabbi ugu horraysiiyey in loo islaaxiyo koox haddii la isqabto oo mararka qaarkood wax isku tuurtuur iyo dhibba ay gaadho sidii madiine gudaheeda ka dhacday ilahay qur-aan buu soo dejiyey laleeyahy wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma laba kooxoodoo mu'miniinta ka mida ah hadday isdilaan faaslixuu baynahumaa baa ilaha yidhi sulxi ku dhex gala ilahay wuxuu ina leeyahy inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum waar dadka mu'miniinta ahi waa walaalo waa walaalo kale lama odhan waa walaalaa la yidhi waa walaalo walaalku waa maxay macnihiisu walaalku waa ninkaad guushiisa ku faraxdo guuldarradiisa ka naxdid dhibtiisu ku dhibto waxelkiisu wanaag kuu yahy walaalka caynkaasu ku yihi ninkaa walaalaatiina hooyahaabaa idin wada dhalay wuxuu ku guulayste kasta waad ku farxaysaa aqoon ha noqoto cilmi ha noqoto masab ha noqoto waa ku farax gelinaysaa waa walaalkaayoo guulaystay wixii dhib soo gaadhaana waa ku naxdin gelinaysa waa ku werwer gelinaysa wax alaaliya wixii dhib walaalkaa ku dhaca wax kastaba ha noqdaan idan ilaahay wuxuu leey war mu'miniintu waa walaala baa ilaahay leeyahy axkaamtii walaalahee noocaa isu dareenka ahayd bay sitaan ee faaslixuu bayna akhawaykum hadday dhibi ka dhex dhacdo hagaajiya nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa soo gaadhay war odhanaya reer quba ayaa istuurtuuray oo isdilay oo dhagxan iyo waxbaa xaafadii isku tuureeno waa la ismaagay dabeetana nebigu wuxuu ihi idhabuu bina nuslix baynahum xadiidkii bukhaari waanina dareeriyayna dareeriya aan hagaajin aan soo islaaxine nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa islaaxu waa waxa qura nebi maxamed jamac ka reebay jamacii salaada iyo imaamnimadii wuu ka hadhay isagoo dad heshiisiinaya ilaa iyo uu bilaal markii dambe salaadu waktigeedii intuu dib u dhacay oo abibakar u yimaado yidhaahdo war nebigii weynaya abibakarowe dadka ma tukinaysaa markaasuu abibakarna yidhi ha haddii aad aqiinto waa aqiimay salaaddii markay galeen iyagoo ku jira ayuu nebigu xagga dambe ka soo gaadhay calayh isalaatu wasalaam waa salaaddu markaa nebigu abibakar uu ku dhinac xidhan doono ee dadkuna ay u u sanqarhayaan oo u tilmaamayaan inuu nebigii yimi abibakarna uu dib u guranayo nebiguna uu rabo inuu tukiyo laakiin uu diiday si kastaba ha noqotee waxaynu leenahay waxay tilmaamaysaa heshiisiinta dadka iyo qiimaha ay leedahay nebigu calayh الsalaaةu wasalaam isagoo gurigiisa ku jira ayuu maqlay saxaabigii kacb ibnu malik lo odhan jiray iyo ibnu abi xadrad saxaabi lo odhan jiray oo dayn isku haya masaajidka gudihiisa oo uu leeyahy waa lacagtii halkaa dhig waktigii bay gaadhaye uu kana leeyahy waxba ma hayo oo dabeetana codkoodu kor noqday dabeetana nebigu calayh الsalaatu wasalaam waa soo maradu dee masaajidka gurihiisuu meesha ku nabnaaye maraduu iska soo fayday dabeetana kacb ibnu maalik buu u yeedhay kacab buu wuxuu ku yidhi markuu u yeedhay kacab baa yidhi labayka ya rasuula allah ku aطeeca ilaahay rasuulkiisiiyow nebigu gacantu wuxuu ugu tilmaamay arninka nuskada nuskada yani badh ka da rid ayuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam u ishaaray qad facaltu buu yidhi waan yeelay ilaahay rasuulkiisiiyo nuskaa aad tidhi ka daa waan aqbalay kii kaluu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam qum faaqdihi waar kaco soo gud baa lagu yidhi riwaayadka qaar baa sheegaa xadiidka bukhaari intaasuu ku kooban yahay inuu yaro warwarego u yidhi ma haysta iyo waa kan war nebigu kama aqbalin ma haysta iyo waxaas war kac baa lagu yidhi oradoo ninka lacagtiisa u keen markii uu nebigu ku celceliyey nebiguna hadduu saddex goor wax faro saxaabadu warka kumay soo celin jirin ayuu iska baxay ducumaamadii guntaday ayuu go-i hoose furay suuquu la tegay yaa iibsaday buu yidhi marka kii hoosuu iibiyey islaam baa ku soo baxdo war saxaabigii nebi moxamed maxaa ku dhacay waa loo sheegay go-a imsaad ku iibinaysaa afar dirham buu yidhi afartii bay ka siisatay go qaado bay tihi afarta dirhamna qaado dabeetana isna afartii buu keenay oo ninkii nuska ka daayey intii baa goysayoo wuu keenay idan dayn baa laga heshiisiin karaa oo guri baa la heshiisiin karaa oo dagaal baa laga heshiisiin karaa colaad baa lagu heshiisiin karaa oo qadaaya siyaasiya ayaa qur-aanku tilmaamaya baa laga heshiin karaa ama nebigu calayh الsalaatu wasalaam nabiy llaahi moxamed xadiidkii abi bakra oo memberka saaran baa xasan ibnu alcali oo yar dee nebigu wuxuu geeriyoodayba xasan isagoo toddoba jira marka xasan oo yar oo inan yaraba isa soo taagay nebigoo memberka taagan dabeetana nebigu calayh الsalaatu wasalaam marna xasan buu eegaa marna dadkuu eegaa markii dambeu nebigu wuxuu yidhi calayh الsalaatu wasalaam inankayga kani waa waayeel waa oday waa sayid walacala اllaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaana la arkaa in ilaahay ku islaaxiyo laba kooxood oo waaweyn oo muslimiinta ka mid ah oo yacni isdilayo ishaya in ilaahay ku islaaxiyo dabcan dagaaladii muslimiinta dhex maray ee ka dhashay dilkii cuثmaan oo cuثmaan dilkiisii markii la dilay cali ibn abi aalib iyo madiine qoladii joogtay waxay u degdegeen bal horta inay khilaafada islaamigaa oogaan oo kala dambaynta iyo dowladnimadii soo celiyaan qoladii shaam joogtayna waxay kaga dhegtay nimankii nimanka nimankii cusmaan dilay waxa kale ha dambeeyaana horta qolada hala qisaaso labadaa ra'yi ayaa muran ka dhacay kadibna dagaallaa dhacay dagaalladaasi mudday socdeen cali sidii bay ku dhintay niman khawaarijaa dilay xasan ibnulcaliyi baa lala beectamay waa khaliifo muslim bale culammadu waxay yidhaahdaan xadiidkii alaauunka sheegaya khaliifadu inay soddon sanadood ahaanayso lixdii biloodee xasan baa buuxinaysa bay yidhahdaan oo ku sodonoobaya calaa kullin waa khaliifatu lmuslimiin waa kursigii ugu sarreeyey caalamulislaam oo dhan buu fadhiyaa ciidanna wuu haystaa badan waana khaliifadii xaqa ahaa ciidan badanna wuu haystaa laakiin wuxuu aqbalay muslimiintu inay heshiisiiyaan oo dhiigooda la badbaadiyo kursiga ugu sarreeya inuu siisto inuu aqbalo madaxweynenimada intuu isagu ka daadego ninka ka soo hor oo aan xaq markaa u lahayn isagu kaga xaq lahaa inuu siiyo mucaawiya ibnu abi sufyaan inuu yidhaahdo adigu bal maamulka qabo muslimiintu ha heshiisoo ha joogsadaan shan sannadoodna muslimiintu isdilayeen tuulo may furanin muslimiintii xoogga badnaa cahdigii abibakar iyo cuhmaan iyo caalamkaba dawakiyey markay iyagu isku soo jeesteen tuulo may furanin shantii sannadood ay isdilayeen caamljamaaca markii ka dambaysay ayay futuxaadkii dib u bilaabmeen markaasaa xooggii muslimiintu dib u soo baxay cidda isdishaa dee waa ilaahay baa qur-aan ku tilmaamay fatafshalu watadhaba riixukum waa inaad fashilayso oo aada jabaysid idan sulxigu wax kasu war gaal baa lala heshiin karaa muslim kale ka kaalay gaal gaala ayaa sulxi lala geli karaa sulxu xudaybiya nebigu calayh الsalaaةu wasalaam gaal buu la hesheeyey gaaladii maka ka saartay ee dagaalada ku qaadaysay ee dhibta badnayd oo koob iyo labaatan sagaal iyo toban sannadood ay markaa muslimiinta ishayaan sulxulxudaybiya waa sanadkii lixaad hijiriyada saddex iyo tobanuu maka joogay iyo lixdaa sannadood sagaal iyo toban sano nimankii nebi maxamed la dagaalamayey oo beder iyo uxud iyo waxaasoo dagaali soo dhaceen ayuu wuxuu aqbalay inuu sulxi la galo inuu heshiis la galo oo weliba uu ka tanaasulo xuquuqdiisii wax ka mid ah markii heshiiska la gelayey waa kii abujandal uu yimi oo silsilada ku xidhani wuxuu aqbalay in la celiyo wuxuu aqbalay heshiiskii la qorayey inuu maxay muxamedun rasuulullah bay idhahdeen ma ogelin in lagu qoro bismi اllahi الraxmaan الraxiim bay idhahdeen ma ogelin in lagu qoro ilahay inuu raxmaan iyo raxiim yahay bay diidan yihin markaasuu nebigu yihi kay doonayaan ugu qora bismika allaahuma ugu qora markaasay yidhahdeen moxamedun rasuululah ma ogelin moxamed binu cabdillaahi ku qoro markaasuu yihi ugu qora markaasuu cali xanaaqo u yidhi waan qoraye wallaahi inaanu masaxaynin markaasuu nebigu yihi masax maba ka dhaartay inaanan masaxin ma moxamed ilaahay rasuulkiisi baan ka masaxaya dabeetana nebigaa yidhi anigay tusalkaad wax ku qortay waa tusoo nebigaa masaxay idan tanaazal can bacdi اlashyaa sulxi baan ula galay si uu heshiiska ula galo idan ayuha alaxiba sulxigu islaamnimada qiimo weyn buu ku leeyahy siiba markuu yahay muslimiinta dhexdoodii walidalik baa ilaahay wuxuu qur-aanku leeyay laa khayra fii kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqaةi aw macruufi aw islaaxin bayna الnaas dadku faqoodu iyo shirshirka iyo waxaan loo faqfaqayo khayr in badanoo ka midi ma laha baa la yidhi ka khayrka la farayo iyo ka sadaqada la ysku farayo ee dadka wax loogu ururinayo khayrku ku jiro iyo ka dadka lagu heshiisiinayo buu rabbi leeyahy ka maxay aw islaaxin bayna annaas weliba islaaxu baynu naaska dadka barh baa u gala magacaad ku heshid kursi aad ku doonatid mansab siyaasi aad ku heshid labada reer baa soo heshiisiyey si dowladda wax looga helo ama waxa war ma aha dadka waxaa loo heshiisiiyaa waman yafcal dalika ibtiغaaءa mardaat اllaah cidda samaysa heshiisiinta dadka iyagoo ilaahay raalli ahaanshihiisa doonaya fasawfa nu'tiihi ajra cadiima baa ilahay yidhi ajar weyn baanu siinaynaa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala casrigan dambe fitanka iyo imtixaanku way bateen wixii la yaqaanayna way isdabarogmeen waayo dadkii taariikhda soomaaliyeed salaadiinta iyo dadka magaca le may ahaan jirin dadka dagaalada hogaamiya iyo fitanka iyo imtixaanka at least waxay ahaan jireen dadka marka reer u heshiinayo iyaga loo yeedhay caqligu uu ku dambeeyo casrigan waxaa soo baxay dadkii la moodayay inay dadka hoggaan u yihiin oo iyagu imtixaankuba wuu yahay furso iyo shaqo wuu yahay ama manaasib dawladeed ku raadinaya dawladda haddaad wax ka weydo gilgil oo see loo gulgulaa waxoogaa reeraha isku kuuqi waa imtixaan inaad kursi dawladeed ku raadiso inaad eh, masaakiinta isku laysid iyo bulshada aad madaxa isu gelisid dawladda ha yaro daciifto say dawladdu u daciiftaa dadka dhagaa isu geli waa imtixaan yaa samaynaya dadkii ama aqoon ama siyaasi ama caaqil ama suldaan sheegani ma wada aha laakiin qayb ka mid ah asalku laakiin waxa weeyaan war dadka heshiisiintooda ayaa khayrku ku jiraa baa ilaahay subxaana wa tacaala heshiisiinta dadku say u qiimo badantae ilaahay wuxuu ku daray inay ka mid noqoto masaariifu zakaa dhaqaalaha zakada la yidhahdo ee islaamku uu ururiyo meelaha lagu bixinayo meel ka mid ayna noqoto oo ilaahay wuxuu leeyahy innama sadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakiin wاlcaamiliina calayha wاlmualafati quluubuhum maxaa ku xiga wa fi الriqaabi wاlghaarimiina wa fii sabiili اllahi wabni الsabiil sideedda kooxooda la tilmaamay waxaa ka mid ah wاlghaarimiina kuwa daymoobay ee sulxiga ku daymoobay laba reer baad heshiisiinaysa waad isu keentay waad isu soo dhoweysay laakiin xoolaha la ysu sheeganayo maktiiba waxaad ogtahay inaanay bixin karin laba reer oo yar ama laba qabiilo waxay doonaan ba ahaado markaasaa tidhi heshiiska qaata magtuna waa aniga anaa bixinaya waxa la isku hayo laba nin baad heshiisiisay waxoogaa dhowr kun baa la isku hayaa waad heshiisiisay dhowrka kunna adaa bixinayaba intaad soo qaaddaa baad kii la haystay u dhiibaysaa leedahay iska bixi haddaad sidaa ku daymowdo dayni kugu raacdo waad bixin kari weydo zakada in lagu siyaabaad xaq u leedahay muslimiinta tujaarta iyo dadkan waxaysta inta zakada laga qaado inaad zakada ku bixiso maxay islaax bayna annaas oo ilaahay baa leh walghaarimiina baa ka mid ah waa kii saxaabigu qubaysa intuu yimi yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo mas'ala wax weydiistay nebiga oo leh waxaan heshiisiin aan dad heshiisiinayaan ku daymoobay dabeetana waa kii nebigu u tilmaamayay masaladu saddexda nin ay u bannaantay inuu isagu ka mid yahay mas'alaba saddexda nin ay u bannaantay inuu isagu ka mid yahay ilaahay waxaa inoo tilmaamaya qur-aanka la inoogu sheegay dadka heshiisiintiisu dhaarta in loo furo waan ka dhaartay iyo waanu dhaaranay iyo socon mayso walaa tajcalu اllaha curdaة liأymaanikum an tabaruu watataquu watuslixuu bayna الnaas baa ilahay yidhi dhaartiina ha ka dhigina mid lagu hor joogsado in samaha la sameeyo ama ilaahay cabsidiisa lala yimaado amase dadka lagu heshiisiiyo ayuha اlaxiba nebiy llaahi moxamed alayh الsalaaةu wasalaam waxa uu tilmaamaya dadkaasi aynu leenahay waa addifaac اlmadani dadka dadka dabka ka daminaya waayo waxa kane hadduu kaco waa dab diin iyo wax walba cunaya de dagaalada iyo colaadaha iyo balaayadu dham kacdo dhiig baa ugu koreeya dembi la galo waa la banaysanaya walidalik buu nebigu wuxuu saxaabada ku yidhi alaa أخbirukum bأfضل min darajaة الصiyaami والصalaaةi والصadaqati wardadow ma idiin sheegaa soonka iyo salaada iyo sadaqada wax ka fadli badan culamo badani waxay dhahdaan waa nawaafish aa la sheegaya cinda almuslimiin saddexdan shay dee waa arkaanulislaamkii waaweynaa wixii ku jiray ama wixii arkaanulislaamka lagu kabayey salaad waa cibaado qaali iyo dadka muslimiinta ah maskaxdooda ay yaqaaniin heerkay xagga alle ka joogto laba ragcadood oo sunno oo salaada subax ka horeeyaa la yidhi khayru min addunya wamaa fiiha khayru maa طalacat calayhi shams ayaa ka khayr badan baa la yidhi cadceediba waxay u soo baxdo idan qofka muslimkii wuxuu yaqaanaa salaadu qiimaha ay leedahay wuxuu kaloo yaqaanaa soonku qiimahay leedahay baab gaaroo rayaan la yidhaahdo ama laa cidla lahu nebi moxamed ku tilmaamay soonka waxu dhigmaaba ma jiro soonka iyo fadaaisheedana qofka muslimkaa caqligiisa aad bay ugu weynto wuu yaqaanaa sadaqada iyo waxlabaxa iyo fadaaisheedana qofka muslimka wuu yaqaana saddex shay oo muqararka ah cinda almuslimiin la yaqaano fadiilada ku jirtaa intay tahay ayuu intuu nebigu isku daray buu yidhi wax ka fadli badan ma idin sheegaa saddexdii shay aa taqaaneen fadaa'ishooda wax ka sii fadli badan adigu fadaa'isha sunanka ku soo arooray sadaqoo dhan soo akhri soon oo dhan soo akhri waxa ku soo arooray fadiilo ah salaad oo dhan soo akhri intaasoo fadiilo ah intaad isku darto nusuusta ku soo aroortay keeda sunna ah ayuu nebi moxamed wuxuu leeyay wax ka koreeya ma sheega haddaba saxaabadii waxay dhaheen bela ha ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu ku yidhi nebigu calayh الsalaatu wasalaam islaaxu daat اlbeyn dadka dhibta dhexdooda oo la islaaxiyaa ka fadli badan dadka dhibta dhexdooda taalla mu'miniinta qabaa'ilka isdilaya dowladaha isdilaya reeraha isfuraya dadka kala guuraya shirikaadka burburaya waxaa muslimiinta ishayse dhexdooda oo la islaaxiyo ayaa ka fadli badan buu nebigu yihi xadiidka abi daawuud waliba riwaayaadka qaarkood wax xadiidkaasi riwaayaadkiisa qaar ka midi ah waxay sii tilmaamayaan faina fasaadu daat اlbayn hiya alxaaliqa markuu nebigu tilmaamay dadka dhexdooda oo xumaata waa alxaaliqa waa xiirta riwaayaadka qaarkood baa waxay tilmaamayaan idinma lihi timahay xiirtaa iyo diintay xiirtaa dee adigu meesha colaaddu ka dhacdo xisaabi mid yar iyo mid weyn iyo qof dumara iyo nin caalima iyo waayeel iyo dhiig muslim wax walba oo la banaystaa markay colaaddu dhacdo geelashaa la qaado ayo xoolaha xoolaha muslim cirdigaa la banaystaa reer hebel caydiisa iyo gabay ku cay oo kan ku cay oo waxan ku cay oo caydaa la banaystaa saddexdii uu nebi maxamed xajkii u dambeeyey ee uu nebi maxamed xajo dee kaasoo qurhun baabu xajeeye saddex khudbadoodoo uu jeediyey saddexda khudbadoodba waxaa ku jiray war ma idinka warrama war maanta waa maalinma war bishana waa tuma war beledkana waa kuma iyagoo beledullahi alxaraam taagan ama carafo taagan markuu intaasoo su-aalo weydiiyo wuxuu nebigu saddexda goorba ku celceliyey war hoy dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo cirdigiinuba xaaraan buu idinka yahay sida maalintiinna tan bishiinna tan beledkiinnan uu xaaraan u yahay intaba waa la banaystaa hadday colaad u dhacaan cirdigaa la banaystaa oo markaasaad arkaysaa qaar afmaalla ah oo gabay caya un tirinaya iyo reer hebel caydooda iyo waxooda ka warramaya iyo waxaan jirin iyo wax jiraba isku daraya maalkaa la banaystaa iyo waxa reer hebel leeyihin waa la qaadaa dhiiggaa la banaystaa iyo reer hebel halka lagu arkaba kawbaa laga siiya waa saddexduu nebigu ka digayey ee saddex khudbadood oo maalintii sagaalaad iyo maalintii labaad iyo maalintii yowm alxaj alabarka yowm naxarka iyo ayaamu tashriiqka maalinta labaad saddexda khudbadood ee uu jeediyey saddexdaba uu ku tilmaamay war dhiiggiina iyo maalkiina iyo naftiinaba waa idinka xaaraan uu nebigu tilmaamaya uu lahaa laa tarjicuu bacdi kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd aw dullaalan yadribu bacdukum riqaaba bacd idan hiya alxaaliqa diintay xiirtaa haddaan naf iyo maal iyo ciradi toona la nabadgelinaynin diinta soo hadhay maxay noqonaysaa haddaad intaba la xiiro diinta kuu soo hadhaysaa maxay noqonaysaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxgaanay colaaddu sawbataa la leeyahy camalkiini la aqbali maayo camalkiini la aqbali maayo marka kala tagtaana isdishaan soo inagii xadiidka ku soo marayni ayuha alaxiba nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu leeyahy ma camala bnu aadamu shayء afضala min الصalaaة bini aadamku ma sameeyo wax ka fadli badan salaad iyo dadka صalaaxu daat اlbeyn iyo khuluqun xasan buu nebigu ku tilmaamay wuxuu nebigu inoo tilmaamayaa qof kasta oo waagu markuu baryo sadaqa ku waajibtay sadaqaadka waxaa ka mid ah tacdil bayna الnaas aw tacdil bayna اثnain laba dhexdooda inaad u cadaalad samay inaad u heshiisiiso afضal الsadqa islaaxu daat اlbeyn xadiidka looy sheekh اlalbani uu markii dambe saxiixiyey taraajucaadkiisu ku jira axaadiistu markii hore daciifiyey markii dambena uu ka noqday ee uu tasxiixiyu ku jira afضal الsadqa islaaxu daat اlbeyn buu nebigu leeyay alayh الsalaatu wasalaam idan ayuha alaxiba waa fadiilo weyn saa awgeed waxgaradka iyo waayeelka iyo aqoon-yahanka waxaan u tilmaamaynaa war heshiisiinta ku dadaala oo dadka inay heshiisiisaan mihnad ha idiin noqoto iyay mihnad idiin noqonin hadal xanaf leh iyo colaad iyo isku dir iyo maagis shaqo ha ka dhigin heshiisiinta dadka la heshiisiiyaa waa waxyaabaha naadirkee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay beentu xataa inay ku bannaanta nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari warinaya wuxuu leeyahay laysa alkadaabu aladii yuslix bayna annaas fayanmi khayra aw yaquulu khayra layse alkadaabu beenaalaha ma aha buu nebigu yidhi alladii yuslix bayna annaas ka dadka dhexdooda samaha ka raadinaya oo fayanmi biduuni tashdiid markaad akhrido waa khayr faafinta haddaad shadana waa namiimnimada iyo waa sharfaafinta oo dadka dhexdooda faafinaya khayr ama khayr u kala sheegaya qofka muslixe dadka hagaajinaya wuu la faqaa qolo walba gaar buu loo fadhiistaa cid waliba waxay tabanaysay sheegataa cid waliba waxa qallafsana ay sheegto ma soo raro inta khayrka luu raraa qolada kale markuu la hadlayo wuxuu idhahdaa nimankii reer hebel waaasaan ku waxaasaan ku arkay waxaasaan ku arkay ma bale waxay yidhaahdaan hadalkay yidhaahdeen xataa hadday iyagu meel qalloocan ula jeedeen meesha khayrka lagu raraa saasay sheegeen oo saasay sheegeen oo saasay sheegeen kadaab maaha bay culammadu yidhaahdaan bale imaamu nawowi wuxuu leeyahay wالظaahiru ibaaxaةu xaqiiqaةu nafsi اlkadib lakina اliqtisaara calى tacriidi afضalu buu yidhi xadiidka daahirkiisu wuxuu sheegayaa xataa been dhaba haddaad u qasdido aad ku heshiisiinaysa inay bannaan tahay laakiin buu leeyahy culammadu waxay yidhaahdaan inaad tacriidka iyo dulmarka iyo tawriyada martid ayaa ka fadli madii inaad been qaayaxaan sheegto calaa kulli xaal xadiidka culamada bar baa waxay ka deliishanayaan in dadka islaaxintoodu dadka bar baa warka waxay raraan inta dadka isku dirta inta dadka bal hadqadiida u fiirso inta dadka lagu heshiisiinaya xataa beeniba ha soo yaro dhex gashee khayr baa lagu helaa inta dadka isku diraysa xataa runnaa ha ahaatee runtaa naar baa lagu galaa u fiirso waa run naar lagu gelayo iyo maxay iyo been khayr lagu helayo haddaad intaad reerka soo dhegaysato warkii ay sheegayeen dee reeruhu markay isqabtaan kolley war kululun bay sheegi doonaan wixii kululaa intaad soo qaado aad tidhahdaa caynkaasay lahayenoo saan bay lahayenoo saan bay lahaayeen namamaad namiimiyaatay qataat laa yadkhulu اljannata qataat aw namaam buu nebigu yidhi jannada ma galo diradiraaluhu jannada ma galo buu nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam namaan ah, baa tahay xataa haddaad tidhaha wallahi run baan sheegaya runtaadaasaad namaan ku tahy runtaadaasaa naarta lagu galaa waayo waa run qasdigeedu yahay maxay in dadka la isku diro ma run khayr waddaba markaan hebeloo kuxantay intaan xantiisii soo raraa ku idhaahdo wallahi haddeer caynkaa iyo caynkaasu ku lahaa waa isku kii diraya walow aan run sheegayo waa run aan janno lagu urinaynin waa run aan janno lagu tegaynin waa run xun idan ayuha alaxiba isku dirku diintu ma bannaynin waxyaabahaasi islaaxa in la raadiyaaba fiican dadka la dhex galo islaaxu waa inaanu diinta ka hor isaguna shuruuduu leeyahi waxay culammadu yidhahdaan sulxi kasta oo muslimiinta la dhex dhigo oo uu ku jiro laba shay ilaahay raalli ahaanshiyihiisu iyo labadaysaye raalli ahaanshiyihiisu cadaaladna ay ka muuqato ama cilmi iyo cadaalad ku salaysan waa sulxi la aqbalaya bay yidhaahdaan